m kulan wacno wanaagsan saaxiibyaaldalkiin meelba oad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho markale wacan saaxiibayaal waa barqa talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada febraayo sanadkuna waa labaatan qodobada ogaal hadii aa la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya weerar ku bilowday ismidaamin oo ka dhacay deegaanka janaac cabdalle ee ka tirsan gobolka jubbada hoose shir looga hadlayo la dagaalanka ururka al-shabaab iyo guud ahaan amniga dalka oo lagu wado inuu ka furmo magaalada kismaayo ciidamo hor leh oo gaaray deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe kuwaas oo howlgallo ka dhana al-shabaab ka sameynaya gobolkaas qodobada kale ood ogaal ku maqli doontaana waxaa ka mid a ah in ka badan toban qof oo geeriyootay kadib roobab xooggan oo ka da'ay dalka induneisiya iyo yukrain iyo ruusiya oo weli ku hardamaya magaalada bakhmuud oo ka tirsan dalka qodobadaas iyo dabcan wixii hore inagu soo kordhoonteenu barnaamijka ku guda jirno ayaad ku maqli doontaan saaxiibyaal xubnihii joogtadaana qayb ay ka yihiin barnaamijkeena ee u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal dabadaba dhammeeya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonnimo balbeli midaan demidugo biyaasa dadaal dalkiyo dibaddaba dhammeeya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonimo belbeli midaan demido gobriyaasa rondon cilmi baarise dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin heshiistihiin dantana isla dodona ku heshiistihiin dantana

kan dirashada la baray dayaysa wax doon la dhaho waxay damacdaan aqoon ಮಣ nolosha ugu dareemi abi durbaan dadka iigu sheege durban durban durban durban dadka iigu sheeg waxay u difaacayaan oo ay ku darbaynayaan inaani daareemin abi baan dabka iigu shiiye dalilima doorsamaa duruusta cilmiga dawari dilaaci samaadaasu durbaan dadka iigu shiiye doorsamaa duruusta cilmiga deweri dilaacisa mahantaaso durba dadka iigu sheeye so ayuu tahay sidii hogashay dadaan sidii dayaxay iftaan sidii dadka ifitaayu iboy ku nafacdaa waxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal in laba ciidan oo dawladda ka wada tirsan muqdisho dhexdeeda ay isku dagaalaan mhm. ayna isku adeegsadaan baasuukayaal soo la yaab maahan waa gartood in al-shabaab ay isku xil saaraan la dagaalanka ciyaal ciyaalweerada iyo muqaadaraadka iyadoo dowladdu ku fiirsanayso sow cibaaro maahan waa gartood oo sidee ku tahay sow ma ogad sidii waddamada safka hore uu shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho inay dowladdu joojisay la dagaalankii al-shabaab markaa ciidamadu hadday waayaan cid ay la dagaalamaan oo cadowa in iyagu dagaalamaan waa gartood oo haddii shabaab waayo cid la dagaalanto ka erida dalka inay mashruuc ay rabaan abuurtaan waa gartood waayahay saaxiibyaal mar kale barqa wanaagsan haddaan ku bilaawno barnaamijka ogaal gobolka jubada hoose ayaan ku bilaabeynaaye saakii aroornimadii hore weerar qarax ismiidaamin ah ku bilowday ay al-shabaab ku qaadeen deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose halkaas waxay fariisinu ahayd ciidamada daraawiishta jubbaland iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya waa kuwa dowladda federaalka ee dalka wararku waxay sheegayaan in eh, qarax ismiidaaminta kadib uu dhacay dagaal toos ah oo saacado socday khasaare kala duwan ayaa jira oo dhinacyadii weerarka soo qaaday iyo ciidanka halkaasi loogu yimid baa kala gaaray laakiin ma jirto ilaa hadda ila madax bannaan oo khasaaraha rasmiga ah shaacin karo dadka deegaanku weli waxay kusoo waramayaan inay maqlayaan mararka qaar rasaas goosgoos ah oo weli ka dhacaysa aagga weerarku uu ka dhacay horey degmada afmadow ee gobolka jubboold hoose isla sidan oo kale ciidamada militariga ah ee xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa jubbaland ee daraawiishta ayaa weerar sidan oo kale lagu ekeeyey waxaana ayana ka dhashay khasaaro eh, dhimasho iyo dhaawacba ahaa oo al-shabaabka dagaalka soo qaaday iyo ciidamada la weerarayba ahaa jubbaland deegaano badan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weli gacantooda ku jirta waxaana maamulka jubbaland tira dhowr jeer uu hore oo uu sheegay in howlgallo ballaaran oo ka dhana sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada gacantooda ku jira iyo degmooyinka in ay iminka dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbalandba ay iska kaashanayaan haddaan gobolka shabeelaha dhexe dib ugu soo noqonana ciidamo horleh ayaa waxay gaareen deegaana ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ciidamadan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa dhaqdhaqaaqooda laga dareemayaa deegaano u dhow degmada runurgood ee gobolka shabeelaha dhexe waxayna wadaan howlgallo ballaaran iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo ay doonayaan in al-shabaabka ku sugan deegaanadaasi ay kula dagaalamaan dhinaca kale qarax ee miinada nuuca dhulka lagu aasa ah ayaa ka dhacay meel u dhow ruunirgood waxaana jira khasaare kala duwan oo ka dhashay haddaba gudoomiyaha degmada ruunirgood ayaa u waramay waryaheena bashiir ee daahir cali oo ku sugan jowhar waxaana uu wax ka weydiiyey khasaaraha ka dhashay qarax miinada ah iyo sidoo kale ee ciidamada dowladda howlgalka ay sameynayaan waxaana uu yiri gudoomiyaha magaalada ruunirgood dhaqdhaqaaq fiicana ka jira ciidamada dheeraadaan soo gaaray haddana qaar kalaa soo socda marka qaarna horay u socdeen oo waana dhaafeen marka ciidamadu si tabajoog ah ay u socdaan iyo dhaqdhaqaaqa xagga dowladda iyo deegaanka intaba oo taashanahay gobolkan shabeellada dhexe waa gebagabada mudan rumurgood waa xaraadiyo oo hareeraha ku dhow maaraysanaya oo meeraysiya waxaasa ku dambeeya waxaasay hor uga nadiifinayaan waxayna ku jihaysan yihiin gobolka galgaduud qaraxas waa jiraa nin qaaliyaho wadaad ahaa ku dhintay oo akhyaarta deegaanka ahaa ku dhintay allah u naxariisto qarabadana sabarya iman iyo ahlada dhammaan waa ka tacsiyeynaynaa qoladan eh, inkaar oo ummadda shacabka iyo dad kastaba dhibaatada ku ahaa qaraxay geliyeen miina waaye miinooyinkaasay si dhowmaalaysi ku geliyaan eh, deegaanada marka ninkaas akhyaarka ah ku geeriyooday wax hadda kaloo colays oo awoodahoy meesha ku hayaanna male ama ay degmada gudaheeda ku leeyihiin waa meel walbay geliyaan oo qaraf hadda waa mid ka dharatay oo muqdisho waxa ka socda iyo obiyaasha iyo waxaas oo lamid ah iska carqalada meel fadhiisimaho hadda la geliyo ma jirto wadooyinka iyo meel kastay isleeyihiin xoolow ku dilaa erigow ku dilaa geelow ku dilaa dameerahow dilaa wixii nool oo dhamay dilaan nimankaas cid kastay dilaan wax ay cafiyaan ma laha wax dhaawac ku noqdo ma jiraan qaraxan wax dhaawac ku noqdo ma jiraan waxaa bilaabanaya howlgalkii labaad howlgal lixaadle ah oo dhammaan looga buufinayo gobolladan bartamaha iyo iyo gobollada dhexe iyo shabeellada dhexe wixii ku dambeeya intaba guud ahaan gaar ahaanna waxa waaye meeshaan hadda aan guddoomiyaha degmada ka ah aniga waxaas yaroo ku jira oo dhuumalaysiga ah waxaasay gacanta ka mari doonaan haddii waa la yidhaahdo maalmaha soo socda kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha magaalada runirgood ee gobolka shabeelaha dhexe markana haddaanu dib ugu noqonno jubbaland shir looga hadlayo amniga dalka guud ahaan iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab ayaa lagu wadaa in saacadahaas oo aadan uu ka furmo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose magaaladaas waxaa shalay gaaray taliyaha ciidamada booliiska soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana la filayaa in shirkan ay ka qeyb galaan eh, wafdi ka socda madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo xubno kale oo arrimaha amniga ah ee aada ugu xeel dheer waxaana la filayaa in shirka lagu gorfeeyo sidii al-shabaab loola dagaalami lahaa ama dagaalka lagula jiro al-shabaab loo sii kordhin lahaa eh, amniga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa aada loo adkeeyey saakay iyo barqanimadan waxaa la arkayaa ciidamada amniga ah oo qeybaha kala duwan ee xaafadaha magaaladaasi iyo wadooyinka waaweynba amnigeeda sugaya haddaba wariyaheena cabdimajiid cabaas aadan oo kismaayo ku sugan ayaan wax ka weydiinay xaaladda magaalada kismaayo iyo diyaargarowga shirkan eh, waa mahadsan tahay eh, magaalada kismaayo saacadihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in ammaanka si weyn loo sugay eh, kadib markii taliyaha booliiska soomaaliya jenaraal sulub axmed afirin iyo weliba xubno saraakiil iyo xubno kale oo ka socda wasaaradda amniga ee dalka ay soo gaareen magaalada kismaayo kuwaas oo maanta lagu wado inay ka qayb galaan shir looga hadlayo dagaalka ka dhanka ah shabaabka iyo sidoo kale xasilinta deegaanada shabaabka lagala wareegay waxa ay marka ay xubnahan saacadihii ugu dambeeyay kulangaceedyo kala dugan ay la qaateen madaxda jubbaland ku horeeya madaxweyne axmed madoobe oo markaa ku aadan dardargelinta ee howlgallada ka dhanka ah shabaabka iyo sidoo kale qorshayaasha amniga oo markaa wax weyn ay markaa sheegeen in wax kabedel markaa lagu samayn doono deegaanada jubbaland iyo sidoo kale xasilinta deegaanada ee lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab si guud qorshayaal oo culus ay dhinacyadu markaas isla meel dhigeen waxaana tani ay markaa ay sheegeen in ay qeyb ka tahay eh, howlihii hore ee markaasi looga wada hadlay eh, madaxda hore ee maka ugu wada hadleen oo ku aadan dagaalka eh, ka dhanka ahay dagaalamayaasha al-shabaab marka si guud magaalada kismaayo maanta waxaa lagu wadaa in uu shirkaas ku furmo madaxweyne axmed madooben uu markaasi daafuro waxaa markaa shirkaasi la filayaa in warmurtiyo dhinacyo badan taabanayo oo ku aadan dagaalka ka dhankahay dagaalamayaasha al-shabaab in inuu kasoo baxo waxaa markaa la filayaa in dhinacyadu si guud ay markaa iskula falanqeeyaan dagaalkan iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa iyo xasilinta deegaanada lagala wareegay shabaabka marka shirkan waxaa sidoo kale ka qaybgeli doona taliyayaasha ee booliiska ee dowlad goboleedyada wasaaradaha amniga ee dowlad goboleedyada waxaa markaa la sheegay in uu daba socdo shirada ay hore markaa u yeesheen golaha wadatashiga qaran oo inta badan ay markaa ugu falanqayn jireen dagaalka ka dhanka ahay dagaalamayaasha al-shabaab xubnahanna waxa ay markaas fududayn doonaan shirarka kale ee ay yeelanayaan dowlada goboleedyada iyo weliba dowlada federaalk ee soomaaliya oo inta badan bilihii aynu kasoo gudubnay iyagu kulan duceedyo kala duwan oo marba marxalada markaasi taagan dirada lagu saarayay ee iyagu inta badan uga doodaya marka si guud waxaa xilligan soconaya diyaargarowgii ugu weynaa oo ku aadan kulankaas iyo sidoo kale arrimaha ku aadan sida markaasi laga yeelayo dagaalka ka dhankahay dagaalamayaasha al-shabaab waxaad ogtahay in deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ay ka mid tahay goobaha markaa xilligan si weyn ay ugu sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab gobol dhan iyo weliba qaybo markaasi ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo weliba gobolka jubbada dhexe oo ay si guuda ah u maamulaan dagaalamayaasha al-shabaab inay xilligan markaa ku sugan yihiin si guud marka waxaa laiskula doodayaa sida ugu macquulsan ee deegaanadaas lagala wareegi karo dagaalamayaasha al-shabaab kaalinta ee ku aadan ciidamada booliiska soomaaliyeed gobaha ee laga qabtay shabaabka marka farxaan eh, waxaa soconaya diyaar-garowgaasi ku aadan shirkaas iyo weliba in ammaanka si weyn loo adkeeyay waayahay dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa horyaheena deegaanada jubbaland cabdimajiid cabaas aadan waxaa u warameeyey waryaheena farxaan maxamed xuseen waxaana uu faahfaahin dheeraada ah uu ka bixinayay shirka lagu wado inuu kismaayo ka furmo kaas oo laga hadlayo amniga dalka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab markana koonfur galbeed ayaan aadeynahay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis eh, xasan maxamed laftigalen ayaa eh, waxa uu sheegay in maamulkiisa uu diyaariyey ciidamo hor leh kuwaasoo tababar loo soo xiray ciidankan waxa uu sheegay madaxweynaha koonfur galbeed inay ka qeyb qaadanayaan la dagaalanka al-shabaab wuxuu sheegay inay xiran yihiin wadooyin waaweyn oo xiriiriya magaalooyinka qaar iyo degmooyinka waaweyn ee deegaanada koonfur galbeed waa ay al-shabaab ay go-doomiyaan ciidankana waxaa loogu talagalay ayuu yihi howlgalkaas inay sameeyaan oo ay wadooyinkaasi isku furaan madaxweynaha koonfur galbeed mar uu tababarkan usoo xirayay ciidankaas waxa uu yidhi ciidanka ee tababarkan soo dhammaaday wixii dardaaran ah waxaa idinsiiyey madaxdii igu horreysay oo ugu horreeyey wasiirada iyo saraakiisha ciidamada runtii eh, waa qabtaan dardaarankiinna wixii dhimanna waan kugu dari doonnaa insha allah intaas kadib eh, runtii maanta waa maalin farxad leh marxalado badan oo aan soo marnay koonfur galbeed iyo dibidhiska ciidamada eh, dowladda koonfur galbeed ee ciidamada gaarka ah eh, ee daraawiishta tan waa difcaddii toddobaad waxaan ka soo bilownay difcaddii koowaad maalinba marxaladaan maraynay maanta marxaladdii toddobaadaan marayna waxaa nasiib wanaag ah oo aad iyo aadnaan ugu faraxsanahay ciidankaana nasiibkooda noqday wuxuu ahaa ciidankii ugu wakhtiga dheeraa oo la toobaro toddoba bilood io tababar ku jireen waxaa kaloo intaas farxad sii ah waxay noqdeen ciidankii ugu tababar ka fiicnaa oo dufcadihii ka horreeyey tababarro aysan helin helay dadkii go'aanka qaatay mowqifka ciidannimada go'aansaday dalkooda iyo dadkooda inay difaacaan go'aansaday tababarka u dhabar adeegay dufcaddaanay ahayd waanu u mahad celinaynaa waxaana ka rajaynaynaa ilaahay idankiisa waajibaadkii iyo shaqadii iyo rajadii laga lahaa kuwii fulay inay noqdaan rajada laga leeyahay waxay tahay inay dalkan iyo ay ka yimaadeen ayagaan looga xorwaarsan dadkan dad bay daba joogi jiray maaha gobollada koonfur galbeed oo dhan ay ka yimaadeen nin kasta magaalo iyo tuuluu ka yimid waa ogyahay darwuftii uu ka soo tegey daruuftii ayada ahaydaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan deegaanadii isu furaan jidadkii isu furaan howlihii ugu fiicnaa oo la qaban lahaa oo dalkoodii dalkooda u qaban lahaayeen oo shabaab la dagaalami lahaayeen tababarkii la siiyey inay soo bandhigaan oo shabaab u soo bandhigaana laga rabaa insha allahu taasna waa ka rajaynaynaa intaas kadib runtii inta waxaan tababar ugu xirnay sida haddaay sheegay toddoba dufcadood lix dufcadood dufcaddaanaa toddoba ku ah dufcaddan muhiimadda ay leedahay iyo wakhtigay ku soo agaagtay iyo shaqada laga rabo waxaa lagu garanayaa sida aan anigii ayagaan sugu egna kuwii hore oo tababarrada loo xili jiray cusumaanna ee kaali jirin maanta annagii ayagaba tababarana loo wada xidhay nahay dalka inaan xoreynaa laga rabaa difaaca inaan hor galnaa lagala rabaa kulliga annaga inaan soconno oo dowladnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii koonfur galbeed iyo soomaaliya inaan soo celinaan lagala rabaa diyaaraannu nahay wakhtigeediina waa la joogaa ilaahay baana nasiibkooda ka dhigay waxaan reebanaynana male mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo waxaa laynka rabaa inaad sidaa u soo tababarateen dalkiinna iyo dadkiinna iyo dowladdiinna iyo shacabkiinna intaba ay ku difaacdaan disibliinka iyo akhlaaqda iyo nidaamka ciidanka uu leeyahayna waa laydin siiyey mana joogsan doonto waa laydin sii doonaa waa sii tababari doonaa wacyigelin badanaa jiri doonto howlgalka lagu jiro maxkamad baa jiri doonto dishibiliin baa diri doonto akhlaaq baa diri doono tababarka waa sii socon doonaa howlbarro kaloo ciidan oo idiin dhiman baa sii qaadan doontaan howlgalkana waa socon doonaa insha allah aad iyo aad iyo aad iyo aadaa u mahadsantihiin ciidamada dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waayahay saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan barqaa wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay markana madaxtooyada soomaaliya waxay jawaab ka bixisay qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo saluug ka muujiyay xilalka ay ka hayaan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya haddaba la taliyaha madaxweynaha ee dhanka xiriirka dowlad goboleedyada maxamed ibraahim xasan qoone oo u waramay raadiha ah kulmiye ayaa wax ka weydiinay arrimahaas waxaana uu sheegay in saluug ay qabaan ee qaar ka mid a ah beelaha soomaaliyeed uu yahay mid aan sidaas usii ballaarnayn loona baahan yahay in beeluhu xilalka ay haystaan ay ku ekaadaan wariyeena xasan maxamed xuseen ayuu u waramay eh, marka hore waxaan salaamayaa bahda raadio kulmiy waa salaamaya sida ummadda u baraarujisaan iyo sida ummadda u taxambiisaan iyo sida saamadcelina eh, runtii dalka ka jira eh, waa mid aan ku fadhin wax macno weyn aan ku fadhin sababto ah waxawaaye dalkan dowladii ka jir dowlad ka qaadi siiye wax wanaagsan u qabto ayay ku samaysaa magaranaysaa inay baara u ku qayliso ay sheegto marka madaxweynahan hadda xasan sheekh maxamuud waa nin nabadoon ah waa nin soomaaliya ay waa nin dadka u jircan waa nin ehelka iyo soomaalinimada iyo isteedyada iyo wax walba oo jiro sida u dhowro dadka tabashada qaba tabashadooda kuma fadhiso wax oo ama dastuuri ah ama nidaam ah heshiis ah ama soomaalinima ah kuma fadhise waa dad kale si laab laka caabgalaysa waa isaga rabo eh, laakiin hal beel keliya ma aha waa beelo badan marka arrintaas ma waxaa leedahay eh, waa arrin si kale loo dhigaayo eh, waxaad moodaa qaarkood inay soo dhex maraayaan hore meesha ka tegay inay soo dhex maraayaan moodaa qaarkoodna in ay inta wax badan la siiyey dadka inayna salcaadiyaan rabaan oo iyaduna been ismashquulinayaan dhahayaan nagana waxbaa nagaa maqan labadaas tabashooyinka qabo laakiin soomaaliya sideedaba ninka wax badan la siiyo ayaa ayaa haddana wax badan sii rabo laakiin sidii dadkan waxay rabaan in sidii farmaajo ugu cadaadinayo loo cadaadiyo sababtoo ah madaxweynahan waa madaxweyne dimuqraasi ah waa madaxweyne ogol in la wada noolaado waa madaxweyne ogol in dadka loo maydiyo laakiin dad waxaad moodaa inaysan arrimahaas u jeedin ay rabaan cadaadiskii faadiyaas inuu ku hayo in loo soo celiyo doqonimadii magaraysa doqontii lama muuse u hiliyey oo hilkii gara weysa ayan yihiin ayaa laakiin xaqay u leeyihin soo maaha waa muwaadiniin soomaaliyeed in ay soo bandhigaan amba sheegaan tabashooyinka ay qabaan maxaad ku diidantihin dibku runtii tabashooyinka xaq leeyahay Eh, mana jiri jirin markii hore dadaa waa laga qaaday wax alla waxay u ahaayeen mana qaylinan maanta ma ii sheegi kartaa marka waxay uqaylinayaan eh, dawladan hadda la garirayso dadkii shan iyo toban sano sano dalka kala gooyey oo meel kasta eh, magaalada saadhigay isbaarada oo wax kastoo xuquuq lahaan ka qaadayo dawladda la dagaalamayso oo ka kicinayso waxay ahayd in ay taageeraan oo sacbiyaan soo dhaweeyaan maanta ma ahayn xashib in power sharing iyo waxbaa naga dhiman la yidhaaha waxay ahayd iyo wax kasta lala garab istaagayahyd mar hadii ay leeyihiin dowladdii albaabada ayay naga xiratay soo xaq uma laha inay warbaahintii hor yimaadaan oo ay ka hadlaan wixii ku dhacay dowladdan sideedaba qole aan wasiir lahaynna ma jiro bawer sheerinka soomaalida qof kasta way haysataa waxay xuquuq lahaayeen dowladda qofkii wax dheeriya rabane wax dheeriya waxaa la dhihi karaa waxaad xaq u leed haysataa laakiin taas in laga doodo wax diidarma ma jiraan laakiin in qof qolo qolo kasta ay talacbaan naga maqan yani wax saxa ma ahan wax fikrada ma ahan waxa ku haboon waktigaa in la isweydiina ma ahan dadkan brogramka four point fiveka ayay kuraas badan ku heleen waxayna xaq u lahayn ay heleen wixii hadda xaqiinu lahayn in jibaareyn rabaan mugtahay ilaa doorasho saxa la gaaro oo dadku doorasho aado qofka saxateeda ma helayso waxay tabanaysana ma helayso markii dalkan one one vote la gaaro qofkaas tijaabiso tiradeeda iyo tayadeeda wax kusoo hesho nin oo lixdan iyo sideed waxba haysanaa maanta wuxuu leeyahay waxbaa naga baqan Eh, madaxweynaha oo hadlay maalmo ka hor waxa uu sheegay in ay ku wanaagsan tahay in beelaha hadlaya inta bulshooyinka qaba dadka ku matala dowladda federaalka ah in ay hay-adihii dowladda dhexdeeda ku xaliyaan tabashooyinka ay qabaan waxaa jira xildhibaano hadlay oo ku doodaya in madaxweynuhu uu arrimaha ay ula hortageen uu ka meermeeriyey marka eh, haddii dadkii matalayay dowladii ay leeyihiin aba cabasha ay ka qabaan halkee la aadaa oo la tigsadaa runtii aniga hadda muddo badan ayaan soo ahaa xildhibaan dadkeenana waxbay taban jireen ama waxba qabanayn arrimahaas waa arrimo dadka institutionada ka tirsan in xaliyaan loo baahan yahay arrimo in idaacad la keeno loo baahan yahay ma haddii idaacad la keenana dee wax wanaagsan ma ahan oo beeshaydii waxbaa ka maqan in idaacad isoo istaagto wax ku habboon soomaalinimada iyo wadajirka ma ahan wixii hadda qof uu rabo in loo magacaabo wax dhici karto laba qof oo isla dhalatay in la magacaabo oy eh, hawsha ay qabanayaan oo qaranka u baahan yahay marka lagu yidhahdo four waaye waa dalkan waxa meeshaas dhigay marka dadka waa in lagu kala saara karti waa in lagu kala saara ninkaan wadani ma yahay ninkaan ma yahay eh, mabaadi'da lagu socda ma aaminsan yahay sidaas qofin la magacaabo waay kow qofka inuu horta wadani yahay laba qofka inuu howlkari mabaadi'da kusoo doortay xashishi uu aaminsan yahay waay saddexdaas qofodaa la magacaabaya marka saddexdii qofodaa noqon weysid see shaqa ku Eh, hadda ka soqaad eh, dowladdii maxamed shaabare markay jirtay waxaa la magacaabi jiray saddex qofood o kow qofka waxaa leeyahay wadani ma yahay laba howlkar ma yahay saddex kacan shaqada ma u baahan tahay dalkasa ma u baahan yahay hadda meeshaa marka sidii aa loo baahan yaha haddii marka qofkii karateeda buuxin waayo qofkii shaqada rabay oo dad shaqada buuxiyala magacaabo waa inuu sugaa waqtigiisa ama eh, laakiin inaad kala beeshayda wax ka maqan yihiin adoo nin ama dibutaasi ama wasiir ah wax saxa ma ahan waxay ila tahay jiddigiina isugu tagno shaqada hadda madaxweynaha gacanta ku hayo ee ah in la xoreeya dalka oo laga saara cadowga yani dalkan heerka uu jooga gaarsiiyey oo gaartiga istaajiye waxbarashada istaajiye dad aan biyana haysan waxbarashana haysan amnina haysan waa soomaaliya maanta marka ninka dhahaa baawarshiina wax iga maqan yihiin ma ninkaasuu shidka la yahay mase ninkii xuga ka tegayo fahad yaasiin iyo cadaadiskiisuu rabaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhanka dowlad goboleedyada tahay ma idiin qorshaysan tahay inaad beelaha tabashooyinka qabaan aada hor fadhiisataan oo aada la xalisaan tabashooyinka ay qabaan eh, waxaa loo baahan yaha marka hore eh, beel kasta ee soomaaliyeed haddii la siiyo sagaatan iyo soddon shan labaatan eh, wasiir la siiyo hal beel tabashay qabaysaa qabiilkan waasiisu waa basal ma dhamaanayo meesha ugu hoosisa tagaya marka waxaan qabaa in la yidhaahdo haddii state cabasho qabaan stedada cabashada qabaan la shaqeeya haddii state uu jiro wax tabar ka tirsanaya dowladda dhexe ama madaxweynaha xidilkaasaan kaabishanaa aniga laakiin ani marnaba ma aaminsan in beel la qanci karo beel laguma qanci karo xil laguma qanci karo xoolo laguma qanci karo xisaabtan waba beel mogtaa beel wax gaara ah ka shaqeysa ani waxaan rabaa marka qarannimada u shaqeyno maxaa lagu qanci karaa marka cadaaladii loo sameeyo zambigi qofkaa shaqada rabo haddii wasaaradda arrimaha dibaddu ka shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibaddu ma ka shaqeynayo yani ma soo shuruudahan la dhaho wasaaradda arrimaha bidasasi la dhaho caafimaadka waska commission mogtahay waa dad oo dhaktar ma yahay qof kasta shaqadii uu soo bartay wuxuu soo bartay lagu hormeeyo reer hebelaa meeshaan ka maqaniyo waxaa jiri jirta soomaaliya laba safir in leedo labada safir waaba ahayn ayaa jiri jirta saasaan saasaan dowladda kusoo dhisantay kuma soo dhismin dowladdan yaa reer hebele reer hebelaa ka maqan dowladda lagu daro kuma soo dhismin waxaa kusoo dhisantay yaa shaqadaan qaban karo yaa ehel u ah yaa u dhimrinaayo iyo dadku aaminsan yihiin iyo dadku rabaan inay dhahaa ka fiican waxaas sidaas aniga qabaa haddana eh, madaxweynihii ku habboonaay talada dalka ayaa joogo oo u dhimrinaayo oo qof kasta oo soomaaliya oo tabasho qaba inula hadlo ogol oo qof kasta oo dhagaysanaye yani yaan arrinta aada loo loo xadaaf laga dhigin aan aadno jihada oo noo baahan inaan aadno waa jihada ah dalkeena inaan ka xoreyno khawaariijta jihadaas aan isugu tagno nin kasta oo haysta maanta maxay ahayd xoog leh ama xoololeh ama talo inuu halkaas aado oo dawlad ka caawiyan qabaanayo muddo sanad wax ka yar ayay dowladda u hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda dhisan tahay tabashooyin badan oo dhanka beelaha ayay la kulmaysaa maxaa idinla gudboon oo tallaaba ah waad qaadi doontaan marka anaga waxaan dowladnimada de u soconayso iyo mas-uulshinada iyo qorshaha madaxweynaha iyo waa cadyahay waa wax ku cad yani ko waxa aynu lala dira laba waxa aynu lala dira saddex waxa aynu lala dira oo dalkaanu oo isu socod helo oo dalku isu furmo oo in soomaaliya ay jiritaankeeda soo celiya hadda soomaaliya waa ogtahay ah, dalka markama waxay rabaan canshuurna shabaab ka qaado oo jidka ay mari waayaan oo iskuol ay dhigan waayaan oo meel kasta ay sidii ahaayeen miyay rabaan mase waxay rabaan inay xoroobaanoo caalamka ay la tartamaan o la baratamaan oo la xoreeyo oo laga qaado dadkan eh, magaranaysa asbaarada u taalo oo dabiiciga asbaarada dabiicigaa dhintay waayahay wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee eh, xiriirka dowlad goboleedyada weli saaxiibyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada gacan saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii saacii u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo weliba deeqa maxamuud maxamed aan ku bilaabnaya dhinaca iyo hadalheynta luulay saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aad loogu hadalhayay oo warar kala duwanna ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo saaka aroortii hore al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka janaay cabdalla ee gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyey raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada daraawiishta jubbaland ee ku sugan xerada la weeraray kooxda al-shabaab ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkan xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca jubbaland iyo saraakiisha ciidamada dowladda ee ku aadan weerarkaasi mudooyinkii dambe kooxaha al-shabaab ayaa kordhisay weerarada dhuumaalaysiga ah oo ay ku qaadayaan ciidamada huganta ah ee howlgallada ka wada gobolada dalka waayahay deeqa isla hadalheynta dhankiiyo ciyaaraha haddii aynu eegno waxaa la sameeyey wareegga sideed dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir tartanka ayaana soo gaaray wareegiisii ugu xiisaha badnaa iyadoo degmooyinka leh xamar jajab yaqshiid iyo hodan warta nabadda iyo gubadle shangaan iyo cabdicasiisna ay yihiin degmooyinkii deegaanada soo baxay amaba usoo gudbay wareegan xiisaha leh ee sideed dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaa haray degmooyin waaweyn oo ay qayb ka ahaayeen degmada kaaraan xamarweyne wadajiri waa beri boondheer iyo balcad garisbaaley iyo deegaanihii degmooyin kaloo dhowra kulanka ugu horeeya ee wareegiisii dhamaadka ayaana waxaa la ciyaari doonaa maalinta khamiista ah ee nagu soo aadan iyadoo lagu furi doono degmooyinka dharkeele iyo xamar jajab ayuuna dhex doonaa kulanka koowaad ee wareegiisii dhamaad tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir sideedaasi degmo ayaana haatan isku soo haray tartan xiisal ayaana dhex mari doono iyadoo afar gudbi doonaan afarta kalena ay hari doonaan tartankan ayaa degmada difaacanaysa sanadkaani waxa ay tahay degmada dharkeeley oo horey usoo qaaday amaba ah jambiyoonka tartankaani maadaamay sanadka hore ku guuleysatay haddii aan isla ciyaaraha fiirino iyo yurub waxaa caawa dib u soo laabanaya tartanka xiisaha badan ee uefa champions leaga tartankan ayaana caawa wareegiisa lix iyo tobanka lugta labaad waxa wada ciyaari doona kooxaha chelsea iyo brushii dortmund kulankan xiisaha badan ayaana waxa uu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda chelsea ee stanford bridge kulankan ayaa lugtiisii hore kooxda dortmund waxay kusoo adkaatay hal gooli eber jalsi ayaana caawa soo dhawey doonto naadiga brushia stanford bridge ayuuna kulankan xiisaha badan ka dhici doonaa caawa saacaddu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo ama caawa shan saa xilliga geeska afrika labadani kooxood ayaa inay badiso waxaa loo saadaalinayaa kooxda chelsea oo laleeyahay boqolkiiba konton waay badin kartaa boqolkiiba afar iyo labaatanna ah bruushiya ayaa badin karta waxaa xusid mudan inay kooxda bruushiya kulankan lugtii hore ee guula hal gool iyo ibra qaadatay chelsea ayaana caawa ah, waxaa laga filayaaba inay garoonka stanford bridge maadaamay joogtay inay dib u soo laabato islamarkaana ee ka badsan naadiga bulshada doortmood jelsea ayaana caawa gurigeeda lagu ciyaari doonaa kooxahan ayaana caawa koob iyo tobanka habeenimo ciyaari doona lugta labaad ee wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga sidoo kale waxaa jira kulan kale oo ay ciyaari doonaan kooxaha benfica iyo kalabraga kulankan ayaa isna waxa uu soo geli doonaa caawa koob iyo tobanka habeenimo hadalhaynta waa nageynta intaa markaana dhanka qormooyinka waayahay luuley waa mahadsan tahay qormada ugu horeysa dhankayga waxa ay ku bilaaba talooyin xigmadaysan baro diinta duko salaada badi cibaadada alle ha bedelin midabkaaga uma baahnid qof bini aadan ah inuu kuu sheego inaad qurux badan tahay waxaa tahay abuuristii alle maxaa sidaa ka qurux badan qof orijinaal aan kugu rabin koobi kugu raacaya waa qof runta diidan oo been raba ha ka guurin gurigiina haddii aysan hooyadaa ku gelbin iyada oo raalli kaa ah mar kasta ka fakir in aad hooyadaa ka farxiso ha madadaalin nambaro qalaad oo ku soo waca gaar ahaan xilli dambe habeenkii ma ahan wakhtiga saxda ah ee aad jacayl heshid yeelo wehel wanaagsan ka taxadir hablaha aad sheega wadaagga tihiin ka fogow sifooyinka sunta ah sida xanta xinka xasadka iyo xumaan oo dhan haddii dhibaato murugo qalbijab ku soo wajaho marnaba ha quusan ha isku mashquulin muusig musalsal iyo madadaalo kale kuwaani dhib ma xaliyaan balse wakhtiga unbay kaa lumiyaan si geesinimo leh u wajah dhibaatada ilaa aad ka xaliso ka fogow balwadda nooc kasta oo darooga ah waxa ay baabi'isay nolosha kuwa badan ka baro sabarka aasiya daacadnimada khadiija dhowrsanaanta maryama mukhallisnimo caaisha toosnaanta faatima ha u guursan qof lacag darteed haddii kale waxaad noqonaysaa mid ka mid ah hantidiisa qormadan ayaa lagu soo gebagabeeyey sida maxamed cali kaalay allaha u naxariistee yiri gabadhiisii wax kasta oo adduunkan qiimo sare leh allah subxaana watacaala wuu daboolay waa xafidan yihiin si adag baana loo helaa tusaale daymond dahab iyo luul intaba waxaa laga helaa gunta hoose ee dhulka godad dusha laga daboolay lakabyo isa saaran oo dhagxaan ah iyo gunta hoose halka ugu dambaysa ee badda iyadoo lagu daboolay laguna xafiday dahaar aad u qurux badan haddaba haddii aad og tahay tahay in jirkaagu karaamaysan yahay ama qiimo leeyahay xafido oo astur qormadan ayaanu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala faarax awaash beeldaanje ugu dambaysa dhankeyga haddii aan soo qabtana deeqaayo waxaa la leeyahay amaba ciwaan looga dhigay habab caqliyeysan oo aad kula dhaqmi karto dadka qofnaha ku kudhihin been baad sheegaysaa balse ku dheh ma hubtaa inay sidaasi tahay ama anigaa sidaasi lama muuqato marka hotel lagugu marti qaado hadalban waxa ugu qaalisan ee meesha ku qoran balse weydii qofka aad isla socotaan waxa uu idiin wada dalbi lahaa iska celi amaahda ama deenta lagugu lahaa inta aysan xasuusan kuwii kugu lahaa sharaftaada ayayna qurxinaysaa qofka marka uu sawir taleefankiisa kaa tuso u celi adan u gudbin sawirada kale waayo ma ogid sawirkaasi waxa ku xiga qofka si qaas ah u dhaleecee haddii aad eedeen u hayso balse dadka hortoodaha ku canaanan waxna ha uga sheegin weligaa qofka marka uu kula hadlayo ha ka kala jarin hadalka oo ha ka dhexgelin dhagayso wixii ku anfacana ka qaado inta kalena iska dhaaf intaad dhihi lahayd waxaa sheegaysaa waa bilaa macni weydii qofka hab kale mau dhigi kartaa qofka ha wicin in ka badan laba jeer fariinna ha u dirin ilaa uu kuu soo jawaabo waa haddii aysan daruuro ahayn ugu dambayntiina qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay haddii ay qofku dhibsado dacaayadda ama waxaad dhehayso kadaa oo ha ku sii wadin guud ahaana qormadaasi ayaa ugu dambeysay xubinteennii bandhiga warbaahinta bulshada waa deeqii luulo idinleh sidaasi nabadgelyo waayahay deeqay lul waa ay mahadsan yihiin oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waayahay saaxiibyaal mar kale barqaban aagsan weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan ayaan aadaynaa waxaan ka horumarinaa ukrain howlgallo lagu difaacayo ama looga difaacayo bariga magaalada bakhmuud ee dalka ukrain ciidamada ruushka ee weerarka ku ekeeyay ayaa ka socda magaaladaas waxaana magaaladaas isku horfadhiya ciidamada ruushka ee weerarka soo qaaday iyo sidoo kale ciidamada ukrain ee iska difaacaya weerarka ruushka ku ekeeyay magaaladaas falanqayaasha reer galbeedka qaar waxay soo jeedinayaan in toddobaadkan suurtagal ay tahay in ukrain ay dib ay kaga guran karto magaalada bakhmuud iyadoo culayskii ugu weynaa ruushku uu soo saaray taangiyaal xoogan iyo weerar xoogan oo cirkiga dhulka ah ayuu ku garaacayaa magaalada bakhmuud eh ruushku waxaana suurtagal ah in aagga difaaca oo ay ku jiraan ayaa layidhi ciidamada ukrain inay iskaga bixi karaan moscow waxay isku dayeysaa in ay qaado tallaabo dheeraad ah oo ay ku dooneyso inay magaaladan ay kula wareegto tan iyo bilii lasoo dhaafana tiro dhowr jeer oo hore ay isku dayday laakiin waxa iska difaacid adag ay kala kulantay ciidamada yukrain mas-uul ka tirsan ee ciidamada yukrain ayaa waxa uu sheegay inay isdifaacayaan welina waxa uu intaasi ku daray in ay ka rajo qabaan in ruushka weli ay ka hor istaagaan gudaha magaaladaasi inay gudaha u golaan dhowr bilood ayaan hortaagnayn welina waan hortaagannahay waxaan isku dayanaa inaan ciideenna hooyo ku dhimano ayuu yidhi mas-uul u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukraine madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa khudbad fiidnimadii xalay u jeediyay waxa uu kaga hadlay xaaladda bakhtum waxaana uu sheegay inay ka jawaabayaan weerar kasta oo ruushka uu ku ekayo dhinaca kale waxaa eh, wararku ay sheegayaan in eh, rasaasta ama gantaalada hubka ridada dheer oo ay isticmaalayaan ciidamada difaaca ah ee dalka ukraine ay gabaabsi ay tahay waxayna ka dalbanayaan gargaar dheeraada wadamada reer galbeedka oo horey u sheegay inay barbar istaagayaan dowladda ukrain ee dagaalka kula jirta ruushka dowladda aniraad ee maamulka yahuuda ee israel waxa uu weerar dhanka cerka ah uu ku qaaday garoonka diwradaha ee magaalada xalab ee dalka syriya iyadoo waxyeelo ay soo gaartay dhabaha diyaaraduhu ay ku cararaan ee magaalada xalab wakaalada wararka ee saanah ayaa waxa sheegtay in weerarada gantaalada ah ay dhaceen subaxnimadii hore maanta oo talaado ah iyadoo soo xiganaysa ila military oo u waramay warbaahintaas israel waxay fulisay weerar dhanka cirka ah oo ka yimid dhanka badda minetariyamka ee galbeedka latika oo lala beegsaday garoonka caalamiga ah ee albepo ee magaalada xalab ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaas laakiin waxaa lagu soo waramayaa in tiradooda ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka yahuuda oo tiro dhowr jeer ah weerar madaafiic ah ku garaacay dalka israa'iil magaalada xalab waa ay burburtay gebi ahaanba waxaana soo gaaray burbur aada u baaxad leh tan iyo dagaalkii sokeeye ee syriya ka qarxay waxaa taas usii dheeraa dhulgariir cabirkiisu ahaa toddoba dhibic sideed oo ku dhuftay turkiga iyo siiriyaba iyadoo magaalada xalab si gaara ah gariirkaasi u ruxay waxaana magaaladaasi soo gaaray burbur aada u badan tobankii sare ee u dambeeyey oo lagu dagaalamayay dalka syria afghanistan haddaynu aadno lix ka tirsan daacish ayaa lagu dilay magaalada hirataa lix qof oo kale oo lala xiriirinayo inay daacish xiriir la leeyihiinna waa la dhaawacay waxaana ka mid ah haweeney ajnebi ah oo ay sheegeen ciidamada afghanistan inay toogteen walgalka waxaa ka dhacay fiidnimadii hore xalay mid ka mid ah ee magaaladi magaalooyinka ku yaala dalkaas oo lagu magacaabay raad ciidanka amaanka ayaa waxa ay sheegeen in ay ilaalo gaar ah ay ka hayeen kooxdan oo ay ka warqabeen inay ku dhuumaalaysanayaan qeybo kamid a ah gudaha dalka afghanistan saraakiisha ammaanka waxa intaasi ay ku daryaan in ciidamada imaarada islaamiga ah sidoo kale ay qabteen dhowr qof oo hub iyago wata la qabtay waxaana la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda daacish dhinaca kale deegaanka haraad ee la weeraray ama weerarkan lagu qaaday oo lagu dilay ee xubnahan daacishka ah ayaa imaarada islaamigaahi waxa ay sheegtay in howlgallo ballaaran oo baaxad leh ay ka qabanayso taas oo ay sheegeen ciidamada afghanistan in ay tuhunsan yihiin xubno kale oo daacish ah oo ku dhuumaaleysanaya magaaladaas boqolaal ka mid a dadka ka barakacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa waxa ay socod ku marayaan magaalada gooma ee gudaha dalkaasi dowladda dimuqraadiga ah ee kongo waxa dalbanayaan gargaar iyo in la hagaajiyo xaaladahooda waxay sheegeen inay la kulmayaan xaalad gaajo iyo mid caafimaad xumi oo soo wajahday dhowr qof oo barakacyaal ah ayaa waa dhowr kumanaan oo barakacyaal ah ayaa waxay ku nool yihiin magaaladaas kuwaas oo laga soo barakiciyey deegaanadii ay ku noolaayeen kadib weeraro xoogan oo ka dhacay halka kooxo fallaage ah ayaa waddankaasi ka dagaalamaya shantii sane u dambeeyey waxaana jira weeraro ay kooxahaasi ay geystaan xaalada amaan xumi awgeed ayayna dadkaasi uga soo carareen magaalooyinkooda waxayna gabaad ay ka dhigteen magaalada gooma waxaana la sheegay magaaladaas in kumanaan xero ee eh, barakacyaal ah oo dadka ku soo barakacay ee isla gudaha dalkaasi ku nool ay buuxdhaafiyeen dadkan ayaa mudaharaad ka dhigay qeybo kamida ah magaalada gooma waxayna ka codsanayaan dowladda iyo beesha caalamkaba in gurmad lala soo gaaro ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa geeriyooday tobannaan kalena ah. waa la la-yahay kadib roobab mihigaan ah oo ka da-ay qeybo kamid a ah jasiiradda waa jasiirad ku taala dalka indonesia waxa ay wararku ay sheegayaan in dhulgo ballaaran uu dhacay oo uu dhulku la go-ay dad eh, aada u badan tuulooyin badan ayaa dhoobada hoos galay waxaana la sheegayaa in dadka qaarkood dhoobada ay ka hoos mareen iyaga oo nool dad meyd ah ayaa lasoo helay ku dhowaada ah, tobannaan qof ayaa meydkooda la helay roobabka ayaa weli sii da-aya waxaana cimilada saadaasha hawada ee dalkaasi ay sheegaysaa suurtagalnimada in roobabku ay sii da-i karaan iyagoo dadka meelaha jilicsan loogu baaqay inay ka barakacaan si aysan ula kulmin waxyeelada dhoobada go-eysa sanadkii labadii kun iyo labaatankii ugu yaraan lixdan iyo todoba qof ayaa ku geeriyooday dadkii daadadkii ugu xumaa ee ku habsaday caasimada dalka induneisiya ee magaalada jakarta iyo magaalooyin kale oo kamid ah gudaha dalkaasi sanadkan gudihiisa wadamo dhowr ah ayaana dhulgo ka dhacay kadib roobab afariyo saac ilaa iyo saddex beri wax ka badan da-ayay weli saaxiibayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waaya dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadii waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay haryadhaha kale maane adaamogow hurdo maqana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war cabdullow intaa wuxuu ku sii daray doctor cabdiraxmaan ducaale bayle dalkan madaxdeennu naal malabka doocaan ka baxa sidii midhihii jannada adduunyadu muudsato muraad baa laga wataa adoon muran dheer u gelin mulaaxda ka qaada oo haddaan isku mawjadnahay haddaad micnaha ila garan masiibada ogaaniyo jabka ay kula maagan yihiin eh. miyaanay waanada ku sulin eh. xaggee hadal kaa maraa eh. soomaaliya waa mashruuc adaamogow hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc war wuxuu kaloo yidhi wasiir bayle hadda ka mahiigaankii ku helay mareegaha goosayo wakaa maxastii la tegey waxaan kuu muuqanayo soomaaliya waa mashruuc adaamogow hurdu maqaana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc warbeyle horuu sheegay wuxuu kaloo yidhi ah. inaanay midoobi karin ah. matahaan rumaad ahayn ah. rag baa maaloo yaqaan malaayiin baa ku baxa wankii ariga u mudnaa ninkaad soo mayrac tidhi aduun meermeerka badi midiya dhiig luusitaa nuskuu soo taagan yahay waxbaa meel laysla dhigay muddadu dheeraatayoo soomaaliya waa mashruuc adaa moogow hurdo maqana joogaa tahe soomaaliya waa mashruuc maalkan ka aruursano doono markaan doonaan ka tegi kulaha warnimiya usuma warkan badiina eh. dhaal bunayd goradaasana madayo maanta ma bunaysan rabtaa wardhay ma taqaanaa buu ku yidhi nabee bunsharuur leeskuma diidana war adisin fasray dhaal ma goradaasana eh. dhaal bunaydka xilliga barwaaqada yaalla eh. oo hoola dararaayan yalli welwaale sababtoo ah bongalika dubide hooba jiilalow dhiyoonna boodkalika hilmaamee warmadayo adigaan aqoona kurbinaa la yidhaah araxmadow ma kurbunaad dab la saaraahe dherabuneedow kuu sheegay ah wargooyin ilaah baa kurbafaydaa warkalamaani waa falantiini bayle wax qalada ma samayn soomaaliya inay mashruuc tahay waa sheegay mashruucana waa ka faa'iidaystay cafisna waa dalbadoo wuxuu yidhi mashruucaan u shaqatay waa ii soo dhammaaday hadda adinkaa hurdee ummadda nabadgeliya aryaadhaha soomaaliya waa mashruuc sida la sheego waana loo soo wada shaqo tegey bal soomaaliya degaanka mid iska dhaafe dibadoo dhanaa looga soo shaqo tegoo qurba joogo oo dhanaa timid mugay lacagta qaadaanna meel alla meelay geeyaan lama yaqaanoo akoonay ku shubtaan laakiin kii soomaaliya meel ka mida guryuga dhista dhib ma leho waa dadaalay kollay dadaana uun ku noolaahaya laakiin waxaa beyle saa'id ku ah halay cafeeyaayou dembi ka galay war isagaa isoo qof yidhi hallay cafiye miyaad leedaha dembi ma gelin war wasiir bayle shantii sanee la soo dhaafay wadaniyiinta xamaasadaysan buu ka mid ahaaye arrintaasi ma beenowday war qarandumis baa tahay qabkii soomaaliya waa la soo celiyaa luu yidhi war dayn cafiintii qarankeed bayle sheegi jiray aniga hallay cafiye miyay ku dambaysay isin walan ogaayna masale garulsinkadubaylaakiin hal iyo f ahayti war yuusuf garaad wuxuu hadda ka hor yidhi ka quuso inaad ka quusato soomaaliya war bayle wuxuu yidhi noloshayda inta ka dhiman somalilan baan joogaya gurigaygan anaa iska lahoo dhistay laba dabaq hotel baan ugu tala galay dabaqna xafiis iyo deegaan buu ii yahay dabaqa hoosena maqaayad waay waaye markaydinkaa markii hore ka mashquulsheene hadda yaan lagu mashquulin wallaahi kuba filan wargooyin hadda ka hor nin carabahoo guriguu dhistay ag taagan yaa nin kaloo mar hore oo ugu dambaysabaa wuxuu weydiiyey haadaa daaruk markaasuu ku yidhi ay wahdaari markaase haddana wuxuu weydiiyey kayfa daarul aakhira wuxuu ku jawaabay allahu aclam marka soomaaliya howlaheeda allahu aclam warbayla wuxuu yidhi somalilan waa dalkaygii waa dalkaan ku dhashay oon wax u bartay waa dalka xaqa u leh khibradda aan leeyahay waana ku saxan yahay ila tahay taas warbayle jacaylka uu somalilan u qabo ma ku daray shan sano inuu lacagta ka xannibayey waaryaa weynay soomaaliya waa mashruuciinna annagu garan mayne hadda wasiir beelle wuxuu yidhi dowladda somalilan eh. maxaa lagu diidan yahay eh. dadkaygu hadduu tashaday eh. maxaa loo daba socdaa waxaad ma ogaataan bisniskuba inuu leeyahay belelee iyo belebii warkalamaanay war ma haysaane xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur hogaaminayo oo wadajiri la dhihi jiray waa kala tagaa layidhi tusbax go'ayuuna noqday tafaaraq waa ka dhiiday aryaa dad eebey la geliya mau naqday war xisbiga haddii xildhibaan lagu noqday maxaa kaloo laga rabay gorgoonaynsee wax kaa yihin madaxweynaba lagu rabe waan wallaweyne waxaan waqli jiray waa hore eh. xisbiga xisbiga eh. xisbigo hamoogan eh. masalooyinka jira arrin murugtay weeyo maareen u baahane war xisbigii anti wadaagga ka hadli maynee tani maareen waa soo dhaaftay xisbiga wadajir waxaa xubinnimadii iska casilay sagaal iyo qof oo ay ugu horreeyaan gudoomiyihii xisbiga sayid cali macalin cabdulle kamaal daahir guuta Aali Cabdixakiin Yuusuf Cali Cayinte Cabdiweli Ibraahim Garyare Xildhibaan Cabdiladiif Muuse Sanyare Xildhibaan Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Geesey Cabdisalaan ibrahim Maxamed Salwe Maxamed Salaad Yarow iyo qaar kaloo badan may goonsadeenoo sheegeen hayehe amaa la soo wacayhe war ayaantan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur taageerayaashiis waxay ku eedaynayeen ah. inuu telefoonnadii ka qaban waayey qofna qaabili diiday markay khiyaarta xisbigana ma taasoo kalea ku dhacday war cabdiraxmaan qaraabada ka cabanayse ah. xisbigiina ma ka cawday agaa war qaraabada dowladdu ma macaawinay ka doonayeen haddaama bilaash bay sacabka u garaaciyeen war waxay dhaheen xildhibaankeenna shaqa iska daayay damiina waa ka weynay foolba garaabadii dhomaayta jaranjarlaybi kuwaaliday wareer waxaan koolka marka xerada lagu oodo bannaankaa la iska dhigaa agaa war cabdiraxmaan miyuuna madaxweyne u tartami doonin aryaadhaha cabdiraxmaan xildhibaanaa lagu bartay madaxweynena la ogaa doone <laughs> ashuun biishenaelatiisa tilmaangealeeri war xildhibaanada inta badan eh. markay xilka doonayaana la arkaa eh. ergegana hawshaaba ku badan isaga war soomaalima eedu ka dhammaane eh. siciid nuur gariisho kursiga cabdiraxmaan cabdishakuur uga horreeyey isagaba maalinkii la doortay baa u dambaysaa la dhahay wargoyinsoo horay looma odhanin nimaad duugtay iyo nimaad dooratayba markaasaa kugu dambaysa warnimayahu jiisaban haddii aad maqli jirteen faysal cali waraaba wuxuu sheegay ji inay jirto dagaalka lascaanoodna ay hurinayaan wuxuuna ka magacaabay ji tobankaas madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid madaxweynihii hore budan cabdiweli gaas iyo xildhibaan faalax macalin dawaaraha kenya labaatiyo lamadaba qaraabadoo le haayangalea warmada iyo waxay ka dhexgelina faysal wuxuu yidhi isir ayay isu bahaysteen ji dagaalkana shantii sane la soo dhaafay ayaa laga shaqaynayey somalilan in lagu dumiyaana loogu talagalay laakiin waa soo jeednaahuu yidhi war cabdikuusa warka faysal maad fahmine wuxuu yidhi xaaladdu hadday hebheeb noqoto dee annaguba isku heebtannahay waa la yaqaan war ana weliba dheegi jaray heebxeeb la sheegtiyo habar habar ma joogtee haween iyo rag maantaba ayaynan u kala harin yaamadeeyo ma waalantaa maalinkii haweenka waaga lama gaarine waar weynay warka naga dhex gelinine hargayso waxa lagu soo dhoweeyey jenaraal caare oo loo yaqaano kornaal caare dee somalilan ciddii dagaal la gashay iminka wixii gaadha iyadaa ka mas-uula dhalinyara ma lagu wacay haddii caaro loo yeedhay war shacabku maanta waxay ansixiyeen ah. sharciga socdaalka iyo jinsiyadda waxaa kaloo doodiisu socotaa sharciga la dagaalanka argagixisada xildhibaanada qaarna waxay dhaheen ah. sharciga argagixisada waa in lagu caddeeya oo lagu koobaa ah. in argagixisa ay yihiin keliya shabaab iyo daacish war nin hurdaayiyo khudbad jeediyey wuxuu yidhi waxaan ku riyooday xeerkii argagixisadoo lagu koobay in shabaab iyo daacish oo keliya ay argagixisan yihiin kadibna ay shabaabkii magacii badasheen war ninka hurdaayo aad sheegaysa xildhibaanka la sheegayba ma fayoobe shabaab iyo daacish iyo waxaas waa laga tegoo nimankaa khawaariijaa layidhaa magac kalena ma leh cid kastoo argagax samaysaana argagixisaa hadday xarakatul junuuba soomaaliya la baxaanna aga wargoyn garma junuub bay la baxeen array kuwaas dundullaah wax kama ogo samigee cabdullaba wuxuu yidhi nin rabbi tuuga yaa kuwa run mooda ay nin rabbi tuuga yaa kuwa run mooda ay war xildhibaan macallimu wuxuu yidhi maalin kasta qaraxyada dhacaya waxaa fududeeya saraakiil ciidan sharciga la dagaalanka argagixisadana laguma caddayn tilaabadan laga qaadayo ee waxaa xoogga la saaray ganacsatada iyo saxaafadda war doodigeega kudhiidi aqalka sare ay warkohaaye aryaadhaha sanatar muuse suudiyo ka warramaaya sharciyada la hor aqalka sare afafka qalaad ku jiraan wuxuu yidhi anigu ma aqaan afkaan kaartareed ma aqaan obeenna ma aqaan rumpina ma aqaan subhirna ma aqaan waxa laga wadana heeb ma helo anigu waxaan aqaani waayana shacabkuma gara karaan muqdishaanna ku dhalday bikawsbikawstakabadiyeennamadeeyow bikows bikows haddaad maqasho af soomaali waa ba'ye war sanatar muuse suudi waa saxan yahay shuruucda soomaaliya loo dejinayana in af qalaad lagu daro maahan marka malaha qurbajoogtaa kugu badatay ah. ayaa waxay doonaan ku qora miya anigu kaartaro iyo obben ma aqaano ku yidhi asweel ah, anytime oo aa ah xeer u baahan tihiin eh. waa inaad iskaashan yeelataan aahey aahey kurmurog aahey kurmurog adiguna madeeyo qurba haddii la yidhaa kurba waa sheegi jirtee naga tag wardada baarlamaanka waad la waalateene eh. golaha shacabka doodii ay ka lahaayeen xerka argagixisada eh. waxay la gaartay xitaa guurka argagixisada xildhibaanad ka hadashay baarlamaankana waxay tidhi waxaa jira gabdhaqasab loogu guuriyo daacish iyo shabaab waraaneel waliinton mooshidii anti bilaan damiga annaga tay lankifidaas oo isku guursidoo hayta xildhibaan kaalishina waxay tidhi carruurtii iyo haweenkii waata laga hadlaye xaajigu xaq male miya warwar mahaysiina waxaa la yidhi shirarkii beelaha maalmaha la karkarinayey mid ka mid a ah muqdisho ka furmay allahayow dayniile iyo ceelbuuro nabada miyaa lagu furay wargooyin waxaa la yidhi hutal jasiira ee madaxtooyadii labaad beri ahaan jiray waa lagu adkeeyeen shir ka dhaco booliiskuna warqad bay geeyeenoo shir aanan ogeyn laguma qaban karay dhaheen baa la yidhi marka gooyin anugu waxaan la yaabay madaxda hadda talada mucaaradada haysa shalay ayagoo mucaarada ah. soo ayaga hoteelka ku shirahayey maaha ee maanta maxay ku diidayaan horaa waxaa loo yidhi askari walba furintuu ka dagaalamay waa yaqaan iyo luuqa laga soo geli karo dawladun hadda jirtaa diyaaradiiyo meelaha kuga teeleta warmadeeyow dooda joojib mustajilas kuma qabsadee war jasiiro wixi ay ku karkarin jireen ah. in lagu karkariyo miyay ka baqayaan waar geel maqalayaan war shirkii xanto sheegaysa in laga hor istaagay hotel jaziira hotel sayidka iyo dabka u dhexeeya ayaa lagu qabtay xildhibaan jacfar oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirka ka hadlay wuxuu yidhi facebook lagu soo qoray eh. micna ma keenayaan eh. dadku inay tashadaan eh. ayaa la rabaa facebook feestufeesa kufayleerey war xildhibaandhuxulo wuxuu yidhi in loo diida dadku inay shiraan isku iskudhacay keenaysaa waar weynay ma muusa iska barajaynaysaana awal duqumbarqaadiyadii war nimayaho waxaan la yaabay waxaa isku soo beegay dagaalka shabaab midka laasacaanood iyo xasuuqa manchester loo geystay ee liverpool toddoba uga badiyeen bal wiilkaas wuxuu isu keenayo qodhiin iyo xeradii jeegada xiirani ka warrama warwaradhombainooya wiilka war dagaalka yukrain iyo ruush waa ka horreeya waxaad sheegaysaan war kale maanta adduunka waxay isha ku hayaan brimiyer liigga macawisleyda iyo dagaalka ruushka waar kalamaanay aniga way dawakhiseene iga hooya mikrofoonka wargooyin khudbaddii madaxweynuhu qadar ka jeediyey wax badan buu oga hadlay oo soomaaliya ka jira wuxuuna yidhi argagixisada haddaan dagaalkeeda loo midoobin adduunka dhan bay saamaynaysaa soomaaliyana kuma ekaan doonto war argagixise ma dhihina irhaab yidhi war idinkaa qaldana tororist buu yidhi madaxweynuhu ingiliish buu ka hadlayay naxnu bakaafa luusi indagmaynka darawaay qarash lagama maarmee waxaan aadayaa qadar asawtulxilwa waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeen ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed yarir ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay cabdiraxmaan keysi ayaa farsameynayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo